الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ومكتبة إمام الشافعي oo ku taala magaalada Hargeysa kasoo horjeedka diyaaradda ama khayriyada waxaan idin kusoo gudbinaynaa kitaabka ciwaankiisu yahay alcarabiyatu bayna yadayk ligayri naadiqiina biha silsilatu fi duruusi luga alcarabiya oo kitaabu taalib ah oo kitaabka af soomaaliya noogu faahfaahinaya asheekh moxamed cumar samatar marka kana waa jiskii koowaad waxaan rajaynaynaa ilahay idamkii sheekhu inuu saddexda jisba inoo kamilo ilaahay idamkiisa allah inoo dhammaystiro waxay faahfaahin kala soo xidhiir maktabatu imaamu shaafici telefoonada kale ah konton iyo kow eber lix toddoba toddoba online ah iyo afar afar toddoba hal sideed sideed eber oo mobile ah wabilaahi towfiiq kana waa dersigii koowaad saaya ka faa'idaysi wanaagsan إن الحمد لله نحمده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 mashruuc ama waa kutub qiimo leh oo aada ay ugu baahan yihiin dadku si ay luqada carbeed u bartaan qoraalkeeda iyo akhriskeeda iyo ku hadalkeeda iyo baahiyahoodu inay ku qabsan karaan kolkay luqadaa bartaanna ay uga sii gudbaan inay ku fahmaan shareecadii oo qur'aankii iyo xadiidkii iyo cilmigii guud ahaan dabeed waxaanu tilmaami doonnaa horudhaca isagaa sharxaya ujeeddooyinka laga leeyahay ee silsiladan isku xidhan iyo macnaha ay xambaarsan tahay mashruucu alcarabiyati liljamiic waa mashruuca guud mashruuca la yidhaahdo carabigu ama luqada carbeed waa luqa caalamiya ah oo dadka oo dhammi leeyahay mashruucaasi taqdiim baan ka bixinaynaa markaa horudhaca buu yidhi si aynu u fahmno waxa uu u socdo alxamdu lilah ilaah baa ammaan leh alladii allihii khatama ku dhammaystiray alrisaalaati diimihii iyo fariimuhu caalamkan u soo diray bilislaami diinta islaamka ugu dembaysiiyey ee diin ka dembaysaana aanay jirin war warusula waxaa mahad leh iyo ammaanba alxamdu lilah ilaah baa mahadle alladii khatama allaha ugu dembaysiiyey alrisaalaati diimihii samaawiga ahaa ee uu soo dejinayey bilislaami diinta islaamka warusula rusushiina ugu dembaysiiyey bimuxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamedna ugu dembaysiiyey ambiyadii ilaahay soo dirayey oo aan nebina ka dembaynin khatama ku gebagabeeyey ee ku dhammaystiray alkutuba kutubihii ilaahay soo dejiyey ee towraad lahaa injiil lahaa ee zabuur lahaa bilqur'aani qur'aanka ugu dembaysiiyey qur'aankan alkariimi ee sharafta iyo mudnaanta badan wa jacala ka dhigay alcarabiyata luqada carbeedna lisaana haada addiin carabkii uu ku qornaa kuna hadlayey diintaasi oo ah diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta alkhaatima ee soo gebagabaysay diimihii oo dhan ee ugu dambaysay wa bacdu intaa kadib fa ina alcarabiyata luqadan carabtu luqatun waa luqad iyo af lagu hadlo oo tadlubuhaa ay u baahan yihiin ooy doonayaan ashucuubu ummadaha kala duwan ee caalamka ku nool almuslimatu ee ummadaha muslimka ah waa luqada ay u baahan yihiin oo ay doonayaan watahrisu waxaanay ku dadaalaan ummadaha kala duwani calaa tacallumihaa luqaddaa inay bartaan bay ku dadaalaan maxay ugu dadaalayaan luqada carbe in la barto liirtibaaihaa waxay xidhiidh la leedahay oo ay ku xidhan tahay luqadani bidiinihaa ummadaha diintoodii bay ku xidhan tahay wa cibaadatihaa cibaadadii ilaahay caabudayeenna luqadani xidhiidh bay la leedahay oo diintii baa dee ku qoran mimaa yuujib arrintaasoo waajib ka dhigaysa calaa kulli qaadirin qof kasta oo awood u leh oo karaya taysiira tacliimihaa inuu fudaydiyo baritaanka uu dadka barayo inuu fudaydiyo qof kasta oo awood u leh waxay waajib kaga dhigaysaa inuu fudaydiyo barashadeedu ka qayb qaato oo hadduu aqoon laya dadka baro oo ayuu u fudaynanayaa likulli raaqibin qof kasta oo jecel fii tacallumihaa luqaddaa inuu barto siduu u fudaydin karaa qofka awoodda leh aqoonta lehi can dariiqi maddihi qofkaasi waa inuu badiyo uu kordhiyo bilkutubi kutubta ka hadlaysa luqada carabiga ah iyo ta lagu barnayo iyo walmawaadi maadooyinka maadada asalkeed waxa la hahdaa cunsuru shay shaygu wuxuu ka samaysan yaha baa la maada walmawaad iyo shayada atacliimiyati tacliimiga ah maadooyinka iyo waxyaabaha waxbarashada la xidhiidha allatii taasoo tuxaqiqu hirgelinaysa hadafahu qofkan waxbarashada doonaya ujeeddadii uu lahaa maadooyinka kala duwan ee kutub leh ee leh haddii alla idmo ee dhigitaan leh ee u hirgelinaya wixii uu doonayey inuu gaadho u rumaynayo una suuro gelinayo inuu qofkii aqoonta lahaa ka qayb qaataa waajib ku noqonaysa wa mashruucu alcarabiyati liljamiic mashruucan magaciisu yahay ee la magac baxay carabiyaddu waa mid caalamka oo dhammi leeyahay iyo ummadda oo dhammi haadaa kaasi macniyun wuxuu u jeedaa wuxuu u jeedaa oo ujeeddadaasi ay tahay oo uu ka shaqaynayaa bikhidmati haadihi luqati inuu luqadan u adeego af carabiga la yidhaahdo ayuu ujeeddada uu mashruucani u taagan yahay weeyaan iyo wanashri nashri haqaafatihaa in la fidiyo lana faafiyo aqoonta ay xambaarsan tahay luqadan carbeed aqoonta ay xambaarsan tahay ee ku jirta oo aqoontaasoo alislaamiyati aqoon islaamiya ah in la fidiyo la faafiyaa mashruucan u taaganyoo loo sameeyey siduu u fidin karaa wuxuu ku fidinayaa cabara manaahija isagoo sii dhex marinaya fidintaa iyo faafintaa dadka uu gaadhsiinayo manaahij yacni manhaj iyo yacni kutub manhaj asalkeedu waa waddo la maro waddadaa la maraya waxaa looga jeedaa manhaj isku xidhan oo tacliimi ah oo maalan qaybihiisa kala duwan leh ka loo sameeya sida dugsiyada sare iyo kuwa hoose iyo kuwa dhexe iyo manaahijtaasoo kale oo tacliimiyatan manaahijtii aqoontii waxbarashada ah ayuu marinayaa oo manaahij buu qorayaa la barto oo marxaladle oo ibtidaa'i leh oo mutawasitleh oo ka sii soconaya oo mutatawiratin horumarsan oo tatawur iyo horumar ku salaysan weeye manaahijtaasi kuwii hore ee qadiimiga ahaa ma aha tacridu way soo bandhigaysaa manaahijtaas waxay soo bandhigaysaa oo soo hordhigaysaa dadkan baranaya alcarabiyata carabigii bay soo hordhigaysaa una soo bandhigaysaa cardan soo bandhigitaan tarbawiyan mid tarbawi ah oo xaggii tarbiyaddii akhlaaqda dhisaya cilmiyan aqoonna xambaarsan oo qofka u kordhinaya oo yulaa'imu kuna haboon yuraa'im ku haboon oo la jaan qaadi kara mustajadaati casri waxyaabaha cusub ee wakhtigan la nool yahay ku cusubeen hore u jiri jirina way la jaan qaadaysaa wuu ku habooye wayulabi wuxuu ka jawaabayaa mashruucani iyo manhajtani waxay ka jawaabayaan xaajaati daarisiin baahiyaha ay leeyihiin dadka dhiganaya iyo dadka baranaya iyo kuwa dhigayaba hayri naatiqiin ee aan ku hadala ee aan aqoon bilcarabiyati luqadan carbeed aan aqoonin baahiyahoodii bay ka jawaabaysaa oo ay dabooleysaa oo ay buuxinaysaa ayan kaanat luqaatuhum luqo kasta ha ku hadlaan oo caalamka ah kol haddaanay carabiga aqoon waxaa carabiga barayaa waa manhajkan iyo silsiladan wa haqaafaatuhum aqoomahooda kala duwan haqaafadu waa aqoonta qofku xambaarsan yahay aqoomahooda kala duwan waxay doontaba ha noqota ee luqadan carabigu silsiladani luqadii carabiga ay baraysaa hadday aqaafad kasta yaqaanaan iyo hadday luqad kasta ku hadlayaan wa bay-aatuhum deegaanadooda kala duwan meel ay doonaanba ha deganaadaan ama yurub ha deganaadaan ama amerika ha deganaadaan ama aasiya ha deganaadaan ama afrika ha joogaan meel kastoy joogaanba iyo luqad kastoy ku hadlayaan iyo aqoon kastoy leeyihiinba luqadii carabiga way baraysaa se u baraysaana waxa weeye can ariiqi tawfiir اlmawaad waxay u dhammaystiraysaa waxay maraysaa waddada ah inay dhammaystirto maadooyinka iyo shayada atacliimiyati ee la xidhiidha xagga waxbarashada iyo walbaraamiji baraamij qorshayaal barnaamij waa maxay barnaamij waa qorshe iyo walbaraamiji qorshayaasha iyo balaanka loo sameeyey xagga waxbarashada ee kala duwane aada looga fikiray almunaasibati ee ku habboon kuna wanaagsan waxbarashada ee ay xambaarsan tahay silsiladani wayatamayez wuxuu la gaar yahay mashruucu اlcarabiyati mashruucan la magac baxay alcarabiyaةu liljamiic wuxuu la gaar yahay bishumuul wuxuu dhammaystiray dhammaan luqadii carabta wixii muhiim ahaa ee loo baahnaa ayuu dhammaystiray waاtakaamul waana mid yacnihi takaamul isdhammaystiraya isagu oo marka qayb laga gudboba qayb kalaa dhamaystiraysa iyo waاtakaamul waa mid mushumuul ballaadhan oo caam ah oon qayb gaara ka hadlayn wa takaamul isdhammaystiraya oo midba mid sii dhammaystirayo markaad mid qaadataba ka kalaa sii dhammaystirayo fa huwa isagu waa mashruucani yastaciinu wuxuu kaashanayaa bijamiici wasaa'id altacliimiya dhammaan adeegyada waxbarasho oo dhan ee loo adeegsado waxbarashada o dhan buu kaashanaya oo maxay ah kutub qoran buu mashruucani leeyahay wa barnaamija idaaciya wuxuu leeyahay barnaamijyo idaacadaha ka baxa oo luqadan idaacadaha laga dhegaysan karaa waad wasaa'id iyo wasaa'ilka la marayo kutubtan qoran nimankaan dheganayna waa ka mid idaacadaha laga dhegaystaa wa tilfaasiyatin telefishinkana waa laga daawadaa iyo tifiyada iyadoo lagaga hadlayo wa xaasuubiyatin xataa kombyuutarkana waa laga helayaa wa can dariiqi shabakati dawliyati alinternet shabakada la yidhaha shabakada dawliya yani caalamiga ah ee internetka la yidhaahdana waa laga heli karaa iyadana internetkana waad ka helaysaa haddaad ka baadhato oo markiiba uu kuu soo baxaya xataa yataxaqaqa waxaasoo dhan waxa loo qabtay ee saa loogu ballaariyey si uu u hirgalo una suurto galo una rumoobo tacliimu alluqati tacliimu alcarabiyati in af carabiga la bartaa inay suurto gashaa la doonaya oo waxaasoo hawla loo galay maxay sidee loo baranaya biafdal اlasaaliib waxaa loo baranayaa hababka iyo qaababka ka ugu wanaagsan in loo barto waa xadasihaa weliba ka ugu cusub ugu cusubna waxaa loo jeedaa yani ka casriga ah ee ilaa internetkii ilaa idaacaddii ilaa kombyuutaradii eh, ilaa wax walba wuu kugu jiraa isagoo kutuba isagoo idaacadda ka baxaya telefishnku ka baxaya t vgaad ka daawanaysaa internetkaad ka helaysaa kombyutarkaagaad ka helaysaa meel walba waad u maraysaa waad meel walba ku yaalaa waa sida ugu fiicanee ugu casrisan buu u qoran yahay waliyejidda waxaa kaloo saa loogu talagalay inuu helo kullu daarisin qof kasta oo baranaya luqadan carabiga ah maa yuxaqiqu wax hirgeliya oo u suuro geliya raqbatahu waxa uu jecel yahay waxbarashada ah wa yulabbii ka jawaaba xaajatahu baahidiisa wayahdifu wayahdufu wuxuu u jeedaa haddaba meesha uu tooganayaa waxa weeye ee u bartilmaameedsanaya almashruucu mashruucani ee la yidhaahdo alcarabiyatu liljamiic ee kutubtan indoganaynaana ay ka mid tahay oo teen waa alcarabiyatu bayna yadayk mashruucu wuu ballaadhan laakiin tanna waa ka mid halka uu bartilmaamsanaya uu eeganaya waxa weeye min naaxiyatin ukhra marka dhanka kale laga eego waxa bartilmaameed u ah oo uu ku socdaa oo inuu xaqiijiyo uu doonaya waxay tahay ilaa tadriibi mudarisii luqati alcarabiya in la tababaro macalimiinta dadka luqada carabiga bara ayaa iyaga horta la tababaraya iyo waicdaadihim in loo in la diyaargareeyo macalimiinta icdaadan diyaar garayn cilmiyan xagga aqoonta aba iyaga la siinaya macallimiinta laftooda aynamaa kaanuu meel alle meel adduunka ay ka joogaanba horta waa in macallimiinta la tababaro oo loo tababaro aqoontan ay dhigayaan wadaalika arrintaasi waxa weeye biimdaadihim waxa loo kordhinaya la siinayaa bilmawaadi alcilmiya horta cilmiyaa loo kordhinaya maadooyin cilmi ah oo aqoontoodaa kor loo qaadaya almunaasibati ku haboon mawaad cilmiga waa in macalimiinta la siiyaa ku habboon si ay ardayda ugu gudbiyaan iyo wacaqdi dowlaatin in loo qabto siminaaro siminaaraa loo qabanayaa macalimiinta khaasatin u gooniya bihi macalimiinta u gaara baa loo qabtaa liruqiyi si kor loogu qaado bimustawayaatihim heerka ay joogaan macalimiinta laftoodu heerka ay joogaan alluqawiyati xagga af carabiga heerka ay ka taagan af carabiga waa in macalimiinta kor loo qaadaa marka hore marka macallimiinta kor loo qaado ayay macalimiintuna ardayda kor u qaadaysaa wathaqaafiyati ta aqooneed baa kor loo qaadaya haqaafiyati aqoonta ay leeyihiin iyo walmihniyati xagga farsamada mihniyada waa maxay siday wax u qorayaan sida wax usoo gudbinayaan siday u samaynayaan tamriinka siday imtixaan u qaadayaan wixii la xidha tacliinta ee maaragtay xirfad ana kor baa loo qaadaya xataa yatamakkanuu si ay ugu suurto gasho oy awood ugu yeeshaan macallimiintu min taqdiimi luqati alcarabiya in ay soo dhigaan ardayda luqadii carbeed inay soo hordhigaan wafqan iyadoo waafaqsan oo la mid a liaxdai tiqaanaati tacliimi luqaat liaxdaث tiqaanaat tacliimi luqaat ku-xeeldheeraanshaha eeg tiqaanad waa xeeldheeraansho aada looga gungaadho ku-xeeldheeraanshaha luqadda sida luqadaha dadka loo baro ee ugu xeesha dheer ee caalamku gaadhay ee weliba ugu cusub ee ugu dambaysay inay dadka u soo bandhigaan oy ardayda hor keenaan maa taa macnaheedu waa maxay adduunka luqadahoo dhan waa la baraa dadka waxa loo dhigaa si xeel dheer haddaba iyada oo la doonayo sida luqadaha dadka loo baro maanta ee ugu xeesha dheer ee ugu muhiimsan ee ugu casrisan weliba ugu cusub ee wakhtigan imika la taagayay la jaan qaadaysa inay macallimiintu u baraan dadka ayaa la doonayaa dabeedna waa iyaga tababarkaa la siiyo lasoo gaarsiiyo gaarhsiiyo heerka caalamka luqadaha uu dadka ku baro ee ugu sarraysay ugu dambaysay maxaa la gaarhsiinayaa waxaa la doonayaa inay sameeyaan maxay xataa yatamakkanuu ilaa awoodu yeeshaan macalimiinta laftoodu maxay awood u yeelanayaan min taqdiimi luqati inay soo inay soo hor dhigaan ardayda oy gudbiyaan luqadii alcarabiyati ee carabiga ahayd e, inay gudbiyaan wafqan si la mid ah oo la heera liaxdaثi tiqaanaati tacliimi luqaat luqooyinka baridda dadka la barayo sida ugu xeesha dheer ee uguna dambaysay ee ugu cusubee casriga ah in ay dadka ugu gudbiyaan baa la doonaya marka macalimiintu tababarkan ay qaataan mashruucan weyn وmashruuc اlcarabiyaةi mashruuca la yhahda alcarabiyaةu liljamiic luqadan carabiga dadkoo dhan baa le iyo waa luqa caalamiya marka la leeyahay hayru rabxiyin waa luqa aan laga waa mashruuc aan laga faa'iideyn faa'iida doon maaha yacni muxuu u jeedaa ma aha wax la iibiyo oo se wax loo iibiyo tacliintii lacagta u noqotay mid tacliiniyo eh, lacag doona ma oo la doonay inta lacag badan la helo laga faa'iidaysto oo raggan iyagu qoray ay dabeed kutubtan iyo barnaamijkan iibiyaan lacag ay ka helaan maaha macnihiisu hayru ribxiya faa'iide lagama doonayo lacag lagama doonayo oo mashruuc imminka loogu talagalay in la iibiyo oo lacagi ka soo baxdo oo caalamka o dhan lacagi ka soo eh, xarooto maaha macnihiisu saa looguma talagelin kolkii la samaynayo weynamaa haayatu ujeeddada ugu dambaysa ee uu leeyahay waxa weeye mashruucani ee loo abaabulay ee loo abuuray waa khidmatu haadihi luqa inuu u adeego luqaddan carabiga aljaliilati ee weyn ee qiimaha weyn leh iyo wanashri haqaafatiha aqoonta ay xambaarsan tahay in adduunka lagu baahiyo caalamulislaami oo dhan waa haqaafadeeda oo maxay ah haqaafadda iyo aqoonta ay xambaarsan tahay oo ah alislaamiyata aqoonta islaamiga ah halkee lagu fidinayaa fil aafaaqi hareeraha dunida iyo adduunka oo dhan in lagu fidiyo hareeraha daclada daclada dunida oo dhan in lagu fidiyo waa indilaaqan innagoo ka dhaqaaqayna min haadihi alghaaya ujeeddadaa weyn ee uu xambaarsanya mashruucu innagoo ka dhaqaaqayna oo aynu doonayno in la fidiyo luqadan carbeed caalamka lagu fidiyo iyo aqoonta islaamiga ay xambaarsan tahay weliba iyadoon faa'iide laga doonayn oo dar ilaahay ay tahay nuwajih waxaan u soo jeedinaynaa annagoo halkaa ka dhaqaaqayno waa raggii waa baa qoraya kormeerihii mashruucan kormeeraya baa qoraya hordhacan nuwajih waxaan u soo jeedinaynaa addacwata baaq baan u jeedinaynaa baaq guud iyo yeedhitaan guud ilaa kulli man qof kasta oo yarqabu jecel fii dacmi haada almashruuc mashruuca carabiga lagu horumarinayo qof kasta oo jecel inuu taageero taageero ka bixiyo oo taageero ka geysto oo gacan ka geysto qof kasta oo jecel walmusaahamati fiihi qof kasta oo jecel inuu ka qayb qaato waxaan uu ugu baaqayaa buu idhi an yaktuba lanaa inuu noo soo qoro waxa uu kaga qayb qaadanayo ee fikrad ah ee aqoon ah iyadoo qoraalaha noo soo gudbiye buuhi xataa tatadaafara si ay isu kaashato aljuhuudu dadaallada la bixinayo ee kala duwani si ay isu kaashadaan qof kastoo caalamka jooga oo caalamislaami jooga oo jecel inuu ka qayb qaato mashruuca ha noo soo qoro ha noo soo mariyo meelahana lagala soo xidhiidho si ay isu kaashadaan dadaalada caalamulislaami ay kaga qayb qaadeen mashruucan oo wayakhruja dabeedna uu soo baxo marka ugu dambaysta ah almashruucu mashruucan iyo shaqadani shaqadani mashruuc waa shaqo la qabanayo shaqadan aqoonta lagu dhisayaa si a u soo baxdo marka dambe fi suurati muuqaalka iyo tilmaanta allatii muuqaalka tusharifu sharaf siinaysa ee sharaf u yeelaysa haadihi luqata alkariimata luqadan carabiga ee sharafta badan muuqaal sharaf u yeela oo macnaheeda soo bandhiga oo balaaqadeeda soo bandhiga oo waxa ku duugan soo bandhiga oo layska kaashaday oo dhan walba laga dhilay oo dhan walba laga qurxiyey oo la isugu tegey oo la iskaga kaashaqday si u soo baxdo wayasuru waxaa farxad u ah oo farxad gelinaya mashruuca alcarabiyati liljamiic shaqada ah carabigu waa mid caalamka ka dhexeeya mashruuca ma la magac baxay iyo shaqada la magac baxday ee la wado waxaa farxad u ah an yuqadima inuu soo hordhigu siiyo litulaabi alcarabiyati dadka doonaya ee af carabiga ee ardayda ehe baranaya silsilatahu taxanihiisa waa taxano isku xidhane inuu taxanaha u soo bandhigo taxanahaasoo maxay ah alcarabiyatu bayna yadayk yacnii carabigu wuu ku hor yaallaa wa hiya silsilatun waa taxane min tacliimi luqati alcarabiyati ka mida baridda dadka la barayo luqada carbeed yaana la barayaa ligayri naatiqiina bihaa dadka aan ku hadal luqada carbeed ean u dhalanin markaa mashruucaa guud ee la yidhahdo alcarabiyatu liljamiic ayuu ka mid yahay manhajkan la yidhaahdo alcarabiyaةu bayna yadayk waxaa qoray almushrif cala mashruuc اlcarabiyaةi liljamiic kormeeraha guud ee yani kormeere ee isha ku haya mashruuca la magac baxay alcarabiyaةu liljamiic adictor magaciisa la moxamed ibn cabdiraxmaan aala sheekh waa mushrif waa ninkaa bismi اllahi الraxmaan الraxiim muqadima iminkana waa hordhac kale mu'alifiintii qortay baa kana ka hadlaysa in alxamda mahad lilahi ilahay baa iskale naxmaduhu ilahay waa u mahadnaqaynaa wanastaciinuhu ilaahay gargaar iyo kaalmaan ka doonaynaa wanastakfiruhu ilaahay dembidhaafna waanu weydiisanaynaa wanacuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan gelaynaa min shuruuri anfusinaa baanu ka magan gelaynaa nafaha iyagu xumaanta ay sameeyeen iyo dembiyadiyadii iyo waxaanu galabsannay ee aanu gallay ayaanu ilaahay dembi dhaaf ka weydiisanaynaa allahuma kfir lana wa min sayi'aati acmaalina acmaasheedii xunxumayd ee aanu samaynay ee dunuubta ana ilaahay baanu ka magan gelaynaa ka hoos joognaa inuu naga dhaafo man yahdihi allaahu qofka ilaahay hanuuniyo ee ilaahay xaqa ku hogaamiyo ku hagaajiyo falaa mudila lahu cid lumin kartaa ma jirto allahuma hdina waman yudlil qofka ilaahay ambiyo ee xaqa ka lumiya gara maryana falaa haadiya lahu cid ku hagaajinaysaa ma jirto cid xaqii ilaahay ka lumiyey ee gara marya ku hagaajin kartaa ma jirto wanashhadu waxaanu aqoonsannahay oo aanu rumaysannahay oo aanu qiraynaa an laa ilaaha ila allah ilaahay mooyaan alle kale caalamkan ka jirin ayaanu markhaati ka nahay oo ka markhaati kacaynaa waxdahu kelidii baa ilaahay alla ka yahay caalamkan laa shariika lahu ilaahnimada cid la wadaagtaa ma jirto abuurka cid la wadaagtaa ma jirto arsaaqda cid la wadaagtaana ma jirto dilitaanka cid la wadaagtaa ma jirto soo saaridda cid la wadaagtaa ma jirto xisaabinta cid la wadaagaysaa ma jirto abaalmarinta cid la wadaagtaana ma jirto wanashhad waxaa kaloonu markhaati furaynaa oo aanu rumaysannahay oo aanu aaminsannahay anna muxamadan nebi moxamed cabduhu inuu addoon ilaahay yahay warasuulu rasuul ilaahay soo dirin inuu yahayna waanu aaminsannahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebiba rumeeyeyow ittaqu llaaha ilaahay ka baqa xaqa tuqaatihi cabsidiisa runta ah ee dhabta ah ka baqa walaa tamuutunna ha dhimannina ilaa wa antum muslimuun idinkoo ilaahay u hoggaansan oo iimaan qaba mooyaane ha dhimannina oo geeridiyo idiin imanin idinkuun ilaahay aqoonsanayn yaa ayuhannaasu dadow ittaquu rabbakum allihiin ka baqa alla ka yaaba aladii khalaqakum allah idinka uumay ee idinka abuuray min nafsin waaxidatin naf keliya oo nebi aadama oo khalaqa ka abuuray minhaa naftaana zawjahaa lamaanaheedii oo xaaskiisii ah oo xaawo ah wabasa dabeedna fidiyey oo firdhiyo badiyey minhumaa labadooda rijaalan kaiira wanisaa ka soo saaray labadoodii rag badan iyo dumar badanba oo dunida camiray wاtaqu llaaha alla ka baqa aladii tasa'aluna bihi allaha aad wax isku weydiisataan ka baqa walarxaama xigtadana ka baqa oo u samafala ina allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay wuu idin ilaalinaya wuu idin eegaya waxaanu idinka abaal marinayaa waxaad samaynaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu aliyo nebi kuu rumeeyeyow itaqu llaha ilaahay ka baqa waquuluu waxaad tidhaahdaan qowlan hadal ku hadla sadiidan qumman oo toosan oo xaqa ku toosan qawlan sadiidan yuslix lakum ilaahay isagaa idin hagaajin doona acmaalakum camalladaad qabanaysaan ilaah baa idin hagaajin haddaad hadal wanaagsan tidhaahdaan wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinana wuu idin dhaafi wuu idinka dayn waman yadic allaaha qofka ilaahay aqbala ee ilaahay u hogaansama ilaahay yeela wa rasuulahu rasuulkiisana yeela ee xaqa raacaa faqad faaza wuu liibaanay fawzan cadiiman allahuma ajcalnaa min alfaa'iziin أما bعd intaa dabadeed fain أsدق الxadيiث hadal lagu hadlo waxa ugu run badan kitaab الlahi ilahay kitaabkiisa وأxسن الhdي hanuun lagu hanuuno oo lagu hagaagana waxa ugu wanaagsan hadyu muxamadi salى الlahu عalayه wasalam hanuunkii nebi moxamed caalamkan keenay oo islaamnimada ah wa shara alumuuri arrimo waxa ugu xun muxdathaatuhaa waxyaabaha la abuuro ee la soo cusboonaysiiyo ee diinta aan ku jirin ee lagu soo darsado diinta ayaa ka mid ah ayaa ugu xun shayga ugu xun waa muxdathaad ah ee la keenay ee aan diinta ka mid ahayn wakula muxdathatin wa kula muxdathatin shay kastooo diinta wa kulla muxdathatin shay kastooo diinta lagu soo daray oo aan ka mid ahayn bidcatun waa wax la bilaabay bidca waxaa la yidhahdaa wax la curiyo waa hal abuur cusub oo diinta ka mid ahayn wa kulla bidcatin shay kastoo hal abuur ah oo dadku ayagu samaysteen oo aan diinta ka mid ahayn dalaalatun waa lumitaan iyo ambasho xaqii laga ambaday wa kulla dalaalatin lumitaan kasta iyo ambasho kasta oo xaqa la baalmaraa fi naari naartuu qofka geeya oo naartuu dhexdiisa ku jiraya waxaas walciyaadu bilah wa bacdu intaa haddaba kadib faqad ikhtaara allaahu ilaahay baa u doortay oo u xushay tacaala isagaa ilaahay sarreeyee الlisaan alcarabiya carabkan carbeed carabka waxaa looga jeedaa luqadan carbeed carabkan carabiga ah iyo luqadan carbeed ilaahay baa u doortay lixamli اrisaalati inuu xambaaro risaalada iyo fariinta ilaahay adduunyada keenay diinta islaamka ah alkhaatimatu u dembaysay ee soo gebagabaysay diimihii ilaahay adduunka u soo tirayey oo dhan ilaahay baa u xushay in uu carabkan carbeed noqdo ka xambaarsan ee sida diintii u dambaysay waa fadlu min allah ilaahay baa u doortay inuu ku soo dejiyo qur'aankiisii luqada carbeed oy noqoto luqada carbeed weelka xambaarsan ee uu ku jiro diinta ilaahay oo qur-aankii iyo xadiidkii nabiga alayh الsalaatu wasalaam wacadatu inuu noqdo ilaahay baa u doortay wanasa waxaa ilaahay ku caddeeyey fi اlqur'aani اlkariim quraanka sharaf qur'aanka sharafta badan calaa carabiyati اlkitaab baa ilahay ku caddeeyey in kitaabkani carabi yahay uu luqadii carabeed ku qoran yahay ilaahay baa qur-aanka ku dhex sheegay fii aayaatin cadiida aayado tiro badan baa ilaahay ku sheegay inuu qur'aanku carabi yahay oo luqadda uu ku qoran yahay luqaddii carabeed tahay oo luqadaha caalamka oo dhan aanu ku qornayn carabiga mooyaane minhaa waxaa ka mid a ah, wahaadaa lisaanu carabiyu mubiin ina anzalnaahu qur'aana carabiya lacalakum tacqiluun tanaa ka mida ah, wahaadaa kitaabkani lisaanu carabiyu mubiin waa af carabi carabinimadiisu caddahay oon shaki ku jirin ina anzalnaahu annagaa qur'aanka soo dejinnay qur'aanan isagoo mid la aqriyo ah carabiyan oo carabi ah lacalakum tacqiluun si aad u garataan waxa ood u fahamtaan ilahay baa sharxaya inuu u doortay kitaabkiisa sharafta badan inuu ku qornaado luqada carbeed waqad ictanat way ku dadaashay alummatu اlislaamiyatu ummaddan islaamka ahi waxay ku dadaashay fii saalifi cahdihaa xilligeedii hore ummadihii inagu horreeyey islaamka ahaa iyo culimmadii hore waxay dadaal badan ku bixiyeen bilisaani alcarabiy carabka carbeed iyo afka carbeed iyo luqada carbeed dadaal bay geliyeen wacaddadhu waxay ku tiriyeen oo ay ka soo qaadanee ku dareen hadafan gool iyo ujeeddo hadaf iyo target waxay ka dhigeen maxay ujeeddo yuraadu lidaati iskii loo doonayo waxay ka dhigeen af carabigu wax iskii loogu baahan yahay bay ka dhigeen sidiisaa loogu baahan yahay laa mujarada wasiilatin umay arag inuu yahay waddo loo sii marayo keli ah lixamli risaalati in la xambaaro diintan islaamka oo la barto oo qura umay arag iyagu oo may odhan waxaynu af carabiga u baranaynaa si aynu kitaabka ugu baranayno umay odhan iyo qur-aanka iyo xadiidka ee waxay yidhahdeen iskii baa loogu baahanyay iskii buu hadaf u yahay sidiisaa loogu baahanya in af carabiga la barto sidiisaa loogu baahanyay marka sidiisa loo barto in luqadii lagu qur-aanka iyo xadiidka diintii lagu bartaana way imanaysaa wasaarat alummatu waxay ku socotay ummaddu calaa daalika arrintaa in af carabigu yahay shay sidiisa loogu baahan yahay oo lagama maarmaan ah fa kaana waxaa u sugnaaday lahaa ummadda markaa alcizu sharaf bay ummaddii yeelatay ummaddii maxay yeelatay markay luqadii carbeed ilaalisay sharaf wa tamkiinuna way yeelatay tamkiin in ilaahay gacanta u geliyo caalamka iyo dhulkoodii iyo dacwaddoodii tamkiin ay gacanta ku dhigaan caalamkii ayaa u suurtagalay markay luqadda ilaaliyeen luqadda mar kastoo la ilaaliyo ummadda jiritaankeedii ayaa ilaashanaanaya isaguna oo ummaddii ummad bay ahaanaysa ays haysato isku xidhan ila waxaa isku ummada intay saftaqaano uune intii kale wax badan ma wadaagi karaan wa fii hada alcasri wakhtigan iminka aynu ku nool lahayna ihtama waxa dadaal bixiyey kaiirun in aad u badan oo min alcarabi carabta ka mid ah iyo walmuslimiina muslimiinta kalean carabtaba ahayn waxay ku dadaaleen bitacalumi luqati alcarabiya inay bartaan luqada carabiga ah iyo wa tacliimiha inay dadka baraan labadaba iyaguna bartaan dadkana baraan xataa dadka carabigii u dhashay ee ku hadla haddaanay luqadan iskeedu baran ma baran karaan oo luqadani waa luqad aqoon leh oo lagu qaato intii la doono ee darajo ah ilaa bejri laga gaari karo kii u dhashay baa ka gaadhaya haddii kale ma garanayo marka la eego qawaacidkeeda ay leedahay iyo luqadani macnayooga xambaarsan tahay yani ninka suuqa xataa kaga hadlaya wuxuu ku hadlaya iyo waa kala duwan yihiin waxaan laga hadlaya cilmigan la baranaya waa uga fududaan karaa dadka kale isaga laakiin wuu u baahan yahay inuu barto haddii kale kama jawaabi karo masale qura kama jawaabi karo carabi ah hadduu xataa ku hadlayo oo cilmi ah oo cilmiga kama jawaabayo cilmi yani luqada carabeed cilmigeeda ah wa fii hada alcasri waqtigan iminka aan ku nool lahay ihtama waxa ku dadaalay kaiiru in fara badan oo min alcarabi carabta ka mid ah walmuslimiina muslimiinta ka mida ayaa ku dadaalay bitacalumi luqati inay bartaan luqadan carabiga alcarabiyata carabiga iyo wa tacliimiha inay dadka baraanba wa cinaayat lmuslimiin dadaalka ay muslimiintu ku bixiyeen fi lqadiimi wakhtiyadii hore iyo walxadiidi wakhtiyadan cusubee iminka la joogaba dadaalkaa ay ku dadaaleen lahaa waxay leedahay cinaayadaasi lahaa cinaayadaa iyo dadaalkaasi waxay leedahay asbaabun sababay leedahay kaiiratun fara badan dadku inay ku dadaalaan waxa ku kalifaya sababaa jira luqada carabeed in lagu dadaalo keenaya iskaga dadaal uun ma aha laakiin luqada carabiga in lagu dadaalo sababo keenaya baa jira adduunka inta luqo ee lagaga hadlo lama tirin karo dadku in bay bartaan intaa ay baranayaan sababaa ku kalifa haddaba luqadan carabiga in la barto oo lagu dadaalo sababo dhalinaya oo tiro badan baa jira ahamuhaa waxa ugu muhiimsan sababaha anna luqata alcarabiyatu luqadan carabtu horta min addiini diintay ka mid tahay asalkeeduba iyadaa diina luqadan carabeed lafteedaa diina qaala ibnu taymiyata wuxu uhi raximah اllahu ibnu taymiya allah u naxariistee macluumu waxa la og yahay la yaqaanaa buuri anna tacalluma alcarabiyati luqada carabiga barashadeedu uu qofku barto wa tacliim alcarabiya inuu luqada carabeed dadka baraa fardun waa waajib diintu maxay ka kooban tahay dee axkaam faralka u horeeya waa waajib cala alkifaayati waajib kifaaya ah weeye kifaaya waxaa looga jeedaa waajib dadka guud ahaan saaran weeye oo hadday dadka qaar bartaan oo dadka baraan oo qaybi ay ka hawl kuwa kale dembigii baa ka dhacaya haddii cid u sare kacdo la waayana waa la wada dembaabayaa kolkaa waa faral kifaaya ah weeyaan buuri oo ummaddoo dhan waajib bay ku tahay faralkaa loo qaybayaa kifaa'i iyo cayni midu waa mid kifaa'iya ah oo dadka guud ku wada waajib ah oo hadday cid u kacdo inta kale dembigii ka badbaado inta u kacdana ajirigii yeelato caynigu waa mid qof walba sidiisa looga doonayo salaaddaa ah, qof walba gaarkiisa looga doonaya soonkiisa oo cidna kama xambaari karto laakiin kifaa'iga ahi kanoo kalaa ka mid ah dabeedna diinta saasay uga mid tahay wa qaala wuxuu idhi aydan haddana mar kalena wuxuu yidhi ninka la dhaha ibnu teymiya ina luqata luqada carabigu min addiini diintay ka mid tahay asalkeedu barashadeedu wa macrifatuhaa in la bartaana fardun wa waajib fardun waajibun buu yidhi faral waajib ah yacni waa qofka saaran maxaa yeelay fa fahma alkitaab in la garto qur'aanka wa sunnata iyo xadiidka nebiga ayaa fardun waajib ah walaa yufhamu lama garan karo qur'aanka iyo xadiidka ilaa biluqati alcarabiyati luqada carabigun baa lagu garan karaa ilaa carabi weeyaan wamaa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi shayga waa qaacido usuuliye ah oo la yidhahdo wamaa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi shayga waajibka aanu dhammaystirmi karin ilaa shaygaa kale la helo fa huwa waajibun isna waa waajib isaguna waa waajib shay waajib ah hadduu kugu waajib yahay waxa isna waajib noqda wax alla wixii suuro gelinaya waajibka aad ku socoto oo macnaheedu yahay haddaan waajibkaasi qabsoomayn ilaa waxyaabo kale aad samayso waxaa kalena waajib bay noqdaan ilan waajibkii u adeegayaane haddaba fal cibaadatu cibaadada ilaahay lagu caabudayo oo min salaatin salaad leh wa ducaayin alla bari leh wa tilaawatin alqur'aan qur'aan la aqriyo leh qur'aanka alkariimi ee sharafta badan iyo wa kaiir in fara badan oo min shacaa'ir اlislaam ka mida astaamaha diinta islaamka lagu yaqaan shicaar waa calaamadda iyo sumadda ka mida astaamaha diintu ay leedahay aadaankaa ka mid a shicaarka islaamka aadaankaa ka mid a waa astaan diinta islaamka u gaara wa kaiir min shacaa'ir اlislaam iyo waxyaabo badan oo ka mida astaamaha iyo sumadaha islaamku gaarka u leeyahay laa tu'adda lama gudan karo lalama iman karo lama samayn karo walaa yatimu fahmuhaa fahamkeediiyo garashadeeduna ma dhismaan karaan ma dhammaystirmi karaan waa salaadii waa ducadii waa qur-aankii oo la akhriyo waa astaamo badan oo aadaanku ka mid yahay oo ka mid a astaamaha islaamku leeyahay ilaa biluqati alcarabiyati luqadii carabigoo la barto mooyaane wax allo waxaasi suuragal ma noqonayaan walam yujizi muu bannaynin axadun mid keliya oo min al a'immati imaamyada ka mida culimmada waaweyn ee a'immada ah ee lagu raaco sharciga iyo fiqiga islaamka sida shaafici iyo abu xaniifa iyo maalik iyo axmed iyo kuwa muطlaqan iyadoon la kala qaadin imaam qurahoo banneeyey ma jiro an tu'addaa asalaatu in salaadda la tukado biqayr alcarabiyati iyadoon carabi qofku garanayn intuu salaadda halkaa istaago uu af soomaaliya isla taago inuu sidaa uu iskaga wato oo uu salaad ku tukado cid alla cid bannaysay ma jirto wasalaatu salaaduna fardu cayn waa faral gaar ah fardu cayn waa faral gaar ah faral gaara maxaa looga jeedaa qof walba waa u gooni qof cid kale ka xambaari kartaa ma jiro qofba iskiisu gaar ugu yahay ma dhici karto inuu qofna qof kale ka xambaaro oo uu salaadda ka tukado kol haddaan qofna qof ka tukanayn cibaadadiina aanay ansaxayn iyada la'aanteed qof walba waajib buu ku noqonayaa af carabiga inuu ka barto gaar ahaan intuu ku cibaadaysanayo markay ugu yar tahay haddaba macrifatuhaa barashadeydu in la barto luqadan carabiga ah wallah aclam bisawaab billahi tawfiiq halkaasaynu ku doonayna caawa hadda la idhaha